bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wyustathnى bgayri wa siwan khaafidayn mucrabayn bicraabi اlism اladii bacda ila w bkhlى wcadaa wxaashaa nawaasiba aw khawaafida w bma khlىa w Eh, markii aan ka soo baxnay ilaa iyo eh, aqsaamteeda bictibaari maa bacdahaa markii loo fiiriyo iyo hadda waxaa la galay baqiyat aladawaat marka waataan horey u soo sheegno waxaanu niriyey haddii qofkii ilaa iyo aqsaamteeda bacda ilaa markii oo wixii dhacaya loo fiiriyo uu fahmo kuwaan kale ku baraarujin keli ay u baahan yihiin markaasuu yihi wayustathnaa waxaa wax lagu soo reebaa bigayrin iyo wa siwan khaafidayni xaal ay yihiin kuwa hoos dhigaya maa bacdahuma yacni gayr iyo siwa mustathnaha weligiis majruur waay bictibaa bisarfi الnadar can nawci اlkalaam taam ha ahaado muujab ha ahaado mufaraq ha ahaado ilaa wixii gayr iyo siwan ka dambeeya luqaadkeeda siwan iyo siwaa suwan iyo sawaa intaasoo dhan waa luqaadkeeda la yidhaahdaa marka isimka waa khaafidayni mucrabayni xaal kuwa la icraabo biicraabi lismi isimka icraabtiisaa la icraaba alladii isimkoo bacda ilaa ah marka icraabtii oo aqsaamtii bacda ilaa isimkeeda ou lahay dhammaanteed waxay u soo guuraysaa maxaan ku iraahdaa ra'da da khayr iyo siwaa alifteeda marka waxa waxaw kalaamka hadduu taam yahay ou muujab yahay hayr ra-deeda waa la kordhigaa qaama alqowmu hayra zaydin hadduu taam hayr muujab u yahayne sidii maa bacda ilaa labadii weji ugu banaaneed yaa ra-da hayrka ugu banaantahay labadii weji maa qaama alqowmu hayra zaydin hayru zaydin hadduu u yahay taam hayru hayru taam hayru muujab ou yahayne bxasabi maa qabla hayri waxay u baahan tahay maa qaama hayru zaydin maa raأaytu hayra zaydin maa marat bgayri zaydin saasaa laleeyahy marka wyustathnaa bgayrina lagu soo reebaa wax iyo wasiwan khaafidayni xaal ay yihiin kuwa wax hoos dhigayo mucrabayni la craabo bcraabi اismi isimka craabkiisa aladii isimkoo bacda ilaa ahay ilaa craabtii isimkii ka dambey ou lahaan jiray yaa ra'da hayrka iyo siwa alifteed ay usoo guuraysaa wa bikhalaa wa yustathnaa waxaa wax lagu soo reebaa bikhalaa wa cadaa wa xaashaa nawaasiba xaal ayiin kuwa wax nasbinayo maa bacdigeeda mansuub ou yahay aw khawaafida xaal ay yihiin oo maa bacdigeeda makhfuud ou yahay qaama alqowmu khalaa zaydan khalaa zaydin labadaba waa banaan tahay wa bima khalaa wa bimaa cadaa yaa wax lagu soo reebaa iyo walaysa iyo walaa yakuunu nawaasiba xaal ay yihiin kuwa wax nasbiyo maa bacdigeeda mansuub u noqonay haddii khalaa iyo cadaa haddii keligood ay yihiin oo maa aan laga hormarinin waxaa banaan maa bacdigooda majruur inuu noqdo calaa annahaa xuruuf jar inay tahay maa bacdigooda mansuub inuu noqdaa banaan calaa annahaa afcaal inay tahay labadaas aa ku banaan laakiin maa haddii laga hormariyo oo maa khalaa iyo maa cadaa la yidhaahdo maa xashaana waa yar tahaye maa bacdigooda waxaa waajib noqonaya inuu mansuub noqdo lianna maadi masdariyay noqonaysaa ama eh, nacam marka xarafna xaraf ma gelayo oo iyada xaraf ma noqon karta markaas yatacayan in maa bacdaha ay noqoto eh, afcaal lianna xarfan laa yadkhulu calaa xarfin laysa io laa yakuunu ayagana nawaasibay noqdaan layse waana soo bartay min akhawaati kaanay kamid tahay nafsa almacna iyadoo xibaarsan oo min akhawaati kaanay haddana istithnaa noqon kartaa qaama alqowmu laysa zaydan haddaa tirahdid laysadina baabkeedi waa ku baaqi tahay oo tarfacu lism wa tansib alkhabar macna alistithnaana waa u kordhay meeshan qaama alqowmu waa istaageen laysa zaydan uusan ku jirin qaama alqowmu baa istaaga laa yakuunu zaydan yakuunu oo laa naafiya bas ay ka horeysaa la rabaa laakiin kaana keligeed ma noqon karto kun oo ficil amara ma imaan karta laakiin ficil mudaaric markay kaanada tahay laa naafiyana ay ka horeyso keli ay min adawaati istithnaa ka mid noqonaysaa leysa io laa yakuunu laba afcaalay noqonayaan maa bacdigoodana waxaa lagu nasbina calaa anaha akhbaaruhaa in eh, inay yihiin oo haddaad tiraahdid ama saa mithaali doona hadirtaan noo imaanay khulaasatu lqowl maa caddaa ilaa hayr warkeeda waa cad yahay maa bacdigeeda majruur uu noqonaa sida siwaa oo kale icraabtii ilaa isimkii ka dambey uu mutayso lahay biasnaafihaa wa anwaacihaa ra'da da khayr iyo siwaa alifteeda usoo guuray waadix waay khalaa iyo caddaa iyo xaashaa haddaan laga hormarin afcaalay mar noqdaan oo yakuun maa bacdahumaa mansuuban calaa anahu mafcuulu bihi inuu yahay faacilkeedana damiir mustatir wujuub ou yahay haddii maa bacdigeeda la hoos dhigana xuruuf jar ay noqonayaan sidii ay noogu imaan doonto marka waa kanaa faahfaahinteeda aladawaatu adawaadkii alatii adawaadku yustathnaa bihaa wax lagu soo istihnoodo oo hayra ilaa ilaa aan ka ahayn halaathatu aqsaamin weeyaan adawaadka wax lagu soo reebo markaan ilaa meel iska dhignoon ka soo baxnay saddex qeybay usii qeybsamaan maa yakhfidu daa'iman weligood wax mustathnaa hoos dhigayo io wamaa yansibu daaiman wixii mustathnaa weligoodba nasbinay io wamaa yakhfidu taaratan wax marna hoos dhigay wayansibu ukhraa taaro kalena kordhigay fa ama aladii kii yakhfidu daa'iman kii weligiisba hoos dhigay fa gayrun iyo wa siwan waay labadaas weligood mustahnaha ka dambeeya waa hoos dhigan yahay taquulu waxaad leedahay qaama alqowmu hayra zaydin wa qaama alqowmu siwaa zaydin bikhafdi zaydin fiihimaa zayd labada joorba waa hoos dhigan yahay wa tucrabu hayru waxaa la ecraabaa nafsuhaa bimaa ecraabaa la ecraabaa yastaxiquhu lismu isimka ou mutaysanay alwaaqicu bacda ilaa ilaa gadaasheed isimkii dhacay fii dalika alkalaam fataquulu waxaad leedahay qaama alqowmu gayra zaydin binasbi gayr sidaad u dhihi jirtay kamaa taquulu qaama alqowmu ilaa zayda binasbi zayd maxaa yeele kalaamkii waa taam waa muujab marka gayr waxaad leedahay mustathnaa adawaat اlاstithnaa mansuub cala الاstithnaa wa calaamatu nasbi fatxa daahira gayra mudaaf zaydin mudaafun ilayh isim waa zayd waxaa weeyaan mustathnaa mansuub o calaamat nasbihi fatxa daahiraad leedahay sidaad zaydan baad mustathnaa u dhihi jirtay oo kale waxaa kalood leedahay maa qaama alqowmu gayra zaydin wagayru zaydin binasbi warafci liannu kalaamkii waa taam waa muujab istithnahana waa mutasil laba weji baa ku banaanaa rafcadaana raajaxsanayd oo maa qaama alqowmu hayru in la yidhaha raajixa kamaa taquulu saad u lahayd maa qaama alqowmu ilaa zaydan wa ilaa zaydun wa taquulu waxaad leedahay maa qaama alqowmu gayra ximaarin binnasbi wujuuban cinda alxijaaziyiin wa binnasbi warafci baad banaynaysaa tu leedahay cinda tamiimiyiin oo markaa waxaa weeyaan lianna istihnaaha munqatic noqday reer kuufiyiin kalaamka duu taam gayru muujab yahay mustathnahana munqatic u yahay yajibu nasbuhu cinda xijaaziyiin wa cinda alkuufiyiin yajibu yajuuzu lwajhaani wain kaana nasbu arjax wcalىa dalika faqis wahaakada xukmu siwaa na waa lamid khilaafan lisiibaweyhi anagoo khilaafayno fa inahu zacama waxau sheegay annahaa waajibatu nasbi inay tahay cala darfiyati lagu nasbiya daa'iman naxwiyiinta waxaad moodaa fuqahada way ka furfuran yihiin waxaad arkaysaa imaamkii oo imaamu naxwiyiin laa yujaara bilaa mudaafaca yaad arkaysaa in la khilaafayo oo laleeyahay midaa xaqa waa laga haystaa baynamaa fuqahada e, imaamkooda waxaa weya kalaamkiisa ashbah bilmuqadas inaaba xataa marka qaarkeed mutaakhiriinta nusuustii qur-aanka ayaa laga hormarinaya taas khalad weeyaan ayib marka siibaweyn wuxuu leeyahay weligeed darfanimaa lagu nasbinaa macnahaba istihnaha ka xibaarsanaato sidaasuu leeyahay athaani midka labaad maa yansibu faqad wax mustathnaha weligiisba nasbinayo wa huwa arbacatun weeyaan laysa io walaa yakuunu iyo maa khalaa o maa cadda laysa io laa yakuunu io khalaa i cadda oo maa laga hormariyey taquulu waxaad leedahay qaamuu way istaageen laysa zaydan marka qaamuu ficlu maadin mabniy cala dami itishaali biwaaw ljamaaca w waaw اjamacati damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali rafci walif litafriqi farqa bayna waaw mfrad waaw jamci laysa ficil maadi naaqis tarfacu isma tansib khabr wasmu laysa damiiru mustatiru wujuba taqdiruhu huwa yacuudu ilى alqaa'imi اlmafhuumi min qaamu qaamu waa istaage laysa alqaa'imu aw laysa min bayni اlqaa'imiina zaydan zaydan khabaru laysa mansuuba calaamat nasbi fatxa daahira marka laysadi waa waa waa sideedii horo laakiin macnihii ay istihnaa ka tahay sidaas oo kale waxaad leedahay walaa yakuunu zaydan waa lamid taquulu waxaad leedahay maa khalaa zaydan qaamuu maa khalaa zaydan sidaas waay maadi waxa weeyaan ismu mawsuul maadi masdariyana waa la yihah lakin khalaa damiirkaas haddii la yidhaahdo ama maa masdariya khalaa ficil maadi walfaacilu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu yacuudu ila alqaa'imi almafhuumi min qaamu zaydan mafcuulu bihi alaleeyahy wamaa cadaa zaydanna waa lamid wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa maa anhara dama wadukira smu llahi calayhi fakuluu laysa sina wadufra nabigaa waxaa la weydiiyey wixii wax lagu gowracanay oo noo xalaal eh markaasuu nebigu ori waxaa waxad ku gowracataan maa anhara dama dhiigga wixii daadiyo waxaa in lagu gowraco waa ansaxdahay xataa khashab ha noqdo dhagax afka ka iftaysan ha noqdo midi ha noqoto waran ha noqoto seef ha noqoto wixiiba dhiig daadinayo ha lagu gowraca sida soomaalida ay ka aaminsan tahay oo mididii aan daab lahayn in wax lagu gowraca ma banaana ay leeyihiin ma jiraan dhagax afka afaysan hadduu yahay oo oo macnaha eh, jirkii goynayo oo maqaarki goynayo hilibki goynayo xididihii goynayo waa banaanta in lagu gowrac maa anhara dama dhiiga wixii daaday wadukira smullaahi calayh magaci ilaahayna lagu xuso fakuluu cuna dadka badigood maanta waxa weeyaan waxaad moodaa in basmaladii dabxiga laiska fududaysanay walaa taأkuluu mima lam yudkar ismullaahi calayh wa inahu la fisq baa ilaahay u yiri marka waxaa arjax alaqwaal waxa weeyaan ina in basmalada ay tahay in lagu magacaabo ee dabiixada korkeeda waajib inay tahay oo marka aan la cunaynin wixii aan ilaahay magiciisa lagu magacaabin madhab shaafici keyrkiisa haba qabeeno basmalada waa sunno laakiin raajixa waxaa weyaan inay waajib tahay fakuluu cuna laysa sinna uusan ku jirin waxa wax lagu gowraca ilig iyo wadufra cidi marka nebigu wuxuu iri wax allaale wixii dhiiga daadiyo oon ilig iyo dufri ayna ahayn wax ku gowraca nebiga markii la weydiiyey wuxuu iri ama sinu fa cadmun buuri waxa weeyaan iligta waa waa waa laf waa lafwana wax ma gowracdo dhufrigana wuxuu iri fa mudda xabashati waay qolada xabashada ahaa cijiha inta dhaadheeraysato yaa wax ku gowracdo marka ayagana dad oo waxa weeyaan oo eh, maxaan ku irahdaa wathaniyiin iyo markaa uu nebiga ka hadlay iyo dad ahlu kitaab ah iyo isugu jireen marka muslimiintana tamayus baa la amray marka maxalu shaahidka maa anhara dama waxa lagu gowraco ayaa layiri fakuluu cuna laysa ousan ahayn waxa wax lagu gowracaya asina wadufra laysadi hadda u fiirso baabkeediina waa ku baaqi tahay oo min akhawaati kaana waa tahay haddana macna istithnaa ay ximbaarsan tahay asina khabarkeedii weeyaan macno ahaana mustathna weeyaan wa qaala labiid wuxuu yidhi yay ibni rabiica alcaamiri alaa kulu shayin maa khala allaha baatilu wa kulu naciimin laa maxaalata zaa'ilu alaa kulu shayin shay dhammaantiisa maa khala allaha ilaahay ka khaali ah oo ka maran baatil waay wixiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan asiga shareecadiisa ama amarkiisa aan lagu qaadanin waa baatil wa kulu naciimin nicmo dhammaanteedna zaa'ilun waa kii zuula laa maxaalata shaki la-aan ninkaas saxaabiga waxaa ujeedaa baa li naciimu dunyaa waa iska zuulaysaa laakiin naciimta aan zuulaynin tan aakhirada weeyaan maxalu shaahidka alaa kulu shayin maa khala allaha baailun alaa kulu shayin baatilun buu ahaa marka mustahniyaa soo hormaray mustahni hadduu soo hormaray waxa weeyaan nasbadiisaa waajib noqotay khalaadina maa a kasii hormartay oo masdariya ah ayib maadaas masdariya waa marka maxay noqotay maa khala allah khalaa ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu yacuudu ilى bacdi اlmafhuumi min alkuli waa la yidhaahda allaha mafcuulu bihi saasaa laleeyahay ama mansuubu calى الtacdiim wa اntisaabuhu mustathnihi kordhigmada inuu kordhigmo bacda laysa wuxuu ku kordhigmaa iyo walaa yakuunu calى anahu khabaruhumaa inuu khabarkoodi yahay mustathnaa mansuub lama dhahay wasmuhumaane mustatirun fiihimaa ay wujuuban yuu ku asturan yahay wa intisaabuhu mustathnihii kordhigmataankiisane bacda maa khalaa wamaa cadaa ou kordhigmo waxau ku ahaanaya calى anahu maa mafcuuluhumaa mafcuul inuu yahay yuu ku yahay wاlfaacilu mustatirun fiihimaa marka macnihii unbuu mustahne ka yahay icraabta kale sidaasaa loo icraabaya athaalitثu midka saddexaad maa yakfidu taaratan wa yansibu ukhraa wa huwa thalaathatu khalaa wacadaa waxaasha haddayna maa ka horeynin waay wadaalika liannaha takuunu waxay noqotaa xuruufa jarin ay mar noqotaa wa afcaalan maadiyatana way noqotaa labadaasba way noqdaan waxa oo qariibka ay ku jiraan kelima marna xaraf noqonaysa marna ficil noqonayso waxa weyaan si loo maareeya la garan lahay markaasaa labadii loo kulmiyey wa ilaa waa yartay carabiga shay oo laba shay sidaas ugu dhexeey fa in qadartahaa xuruufan haddaad ka dhigtid xuruuf khafadta bihaa waad ku hoos dhigaysaa almustathnaa baad ku hoos dhigaysaa oo markaa waxaad leedahay qaama alqowmu khalaa zaydin khalaa xarfu jar zaydin majruur bikhalaa calaamatu jar kasra daahira wain qadartaha afcaalan hadaad afcaal ku qadartid ood ka dhigtidne nasabtahu mustanihii waad nasbinaysaa bihaa bikhanaa iyo wacadaai waxaashaa cala almafcuuliyati mafcuul inay yihiin wa qadarta alfaacilana waxaad ku qadaray mudmaran fiiha in lagu qariyay oo sidai hore usoo ceraabnay waay khulaasat lqowl waxa weeyaan laysa io laa yakuunu inay istihnaa noqdaan ma badno ilaa fi xaalaat khalaa iyo cadaa iyo xaashaa haday maa ka horeyninne labadaas weji ay leeyihiin haddii maa ka horeysana yatacayan an takuuna hadihi alafcaal kuluhaa afcaalan an takuuna hadihi ladawaat kuluhaa afcaalan sababta waxaa waaye maadi masdariyada aheyd xaraf waay khalaa xaraf lagama dhigi kara markaas lianna alxarfa laa yadkhulu calaa xarf intaan hore u niri waay baabun yukhfadu lismu ima bxarfin mushtarakin wa huwa min wa ilaa wacan wacalaa wafii wallaamu walbaau lilqasami wa gayrihi aw mukhtasun aw mukhtasin dheh bixarfin mukhtasin bidaahiri wa huwa ruba wamud wamundu wlkaafu xataa wawaaw lqasami wataau inta waxaan ka gelaynaa makhfuudaadkii hadda mansuubaadkii musanifka waaba soo dhameybo markaad fiirisid mansuubaadkii shan mafcuul shan mafaaciil ah waxaa inoogu xigay maxaan ku iraahdaa xaal iyo tamyiiz waa toddobo istithnaa oo sideed ku ah waxaad ku daraysaa khabaru ina mansuubaatk khabaru kaana mansuubaatku kamid yahay kaana allahu gafuuran waa sagaal ismu ina waa toban tobankaas markaad haysatid yaa waxaad ku daraysaa tawaabicdi maa yatbacu lmansuuba marka ama ama halka soo qaad ama afar ka dhig intaas leebo mansuubaadka inaad saa uga xifdito marfuucaadkana waa todoba mansuubaadkana waa intaas dabcan munaadihi waxaa la dhex dhexgeliyay mafcuulu bihi yaa qeyb laga dhigay haddii gooni loo tilmaamo wuxuu noqonayaa markaas ama laba iyo toban ama ama shan iyo toban sidaasay ku noqonayaan marka marfuucaadkii waan ka soo baxnay mansuubaadkiina waan ka baxnay inta majruuraadkii aan galayna marka isim hoos dhigan haddaad aragti saddex midkood kama baxsano ima an yakuuna majruura bxarfin aw bilidaafa aw bitabaciya bas majruuraadka saddexdaas waay in xaraf ay hoos dhigatay in idaafa lagu hoos dhigay iyo in tabciya waxaa intaba kulmi kartaa layihi bismi illaahi araxmaan araxiim bismi waxaa lagu hoos dhigay xaraf jar oo badi ah allaahi bilidaafa lagu hoos dhigay araxmaan raxiimna waxaa waay mid hoos dhigan ay raacsan yihiin tabaciyadii waay intaas leeba laga arkaa lagu yihi carabi wax hoos dhigan markaasuu wuxuu ka bilaabay maa yukfadu bixarfin almajruuraatu bxarfin markaasuu ri yukhfadu lismu isimki waa lahoos dhigaa ima bxarfin in lagu hoos dhiga mushtarakin eh, eh, la wadaagsado mushtarak macnaha waxaa weeyaan yajuru daahira wdamiir mushtaraka saasuu ujeeda wa huwa min wa ilaa hadda fiiri minhu wa minan wa min allaahi isim daahirka saas wa ilayhi wa ila llahi wa can illaahi wa canhu wa cala allahi wa calayh wa fii fiihi wa fi llaahi wallaamu lilaahi ama lahu walbaau lilqasami iyo wagayrihi bada qasamna waa loo isticmaala marartu bizaydin hadaa tiraha qasam ma ah hadaa tirahda bilaahi aan ku dhaartayna qasam ay noqonaysaa marka bihi iyo bilaahi intaba aw mukhtasin imaa bixarfin mukhtasin yukfadu lismu imaa bixarfin mushtarakin aw bixarfin mukhtasin bidaahiri khaas ku ah wa huwa ruba wmud wa mundu wاlkaafhu wa xataa wa waaw lqasami wa taauhu intaasna waxay gaar ku tahay daahirka marka todoba iyo todoba afar iyo toban iyo todoba kale oo shaadnimo wax ku jirta kow iyo labaatankaasaa lagu tiriya ayib lama nqada alkalaamu kalaamkii markuu dhammaaday calaa dikri اlmarfuucaati wاlmansuubaati macnaha mansuubaadkii iyo marfuucaadkii oo la sheegay hadalkii markuu dhammaaday sharactu waxaan guda galay buu ri fii dikri اlmajruuraati wa qasamtu اlmajruuraati waxaan u qeybiyey ilaa qismayni majruurin biاlxarfi wa majruurin biاlidaafa wa bada'tu waxaan ka bilaabay bilmajruuri bilxarfi baan ka bilaabay liannahu اlaslu mid la hoos dhigo waxaa asal u ah ina in xaraf lagu hoos dhigo wاlxuruufu اljaaratu cishruuna xarfan labaatan xaraf baa wax jirta mid kale lagu daraa kow iyo labaatan ugu badnaan la gaarsiiya asqadtu minhaa sabcatan baan ka tuuray buu iri oo aanan matnigii hadda aan soo sheegay aanan ku sheegin wahiya toddobada aanan ka hadlin waxa weeyaan khalaa iyo wacadaa iyo waxashaa waa saddex walacala afar wamataa shan wa kay lix walowlaa toddobo wa inamaa asqadtu minha athalaathata aluwal saddexda hore waxaan u tuuray liannii dakartuhaa fi listinaa baabkii naga soo dhammaadayan kaga soo hadlay faاstagnaytu bidaalika midkaasaan ku kaaftoomay can icaadatiha mar labaad ina soo celiyo wa inamaa asqadtu alarbacata albaaqiya afarta soo hartayna waan tuuray lishuduudiha shaadnimo waayo wax laysku waafaqsan yahay ma ah shaad waxaa layidhah waxaan qaacida qiyaas midna aan ahayn wdalika lana lacala laa yujaru biha ama laa yajuru biha wax kuma jaro ilaa caqiil qabiilka caqiil liira unbaa lacala waxay u isticmaalsaa xuruuf uljar qaala shaaciruhum wuxuu ri lacala allahi fadalakum calayna bishayin ana umakum shariimu lacala allaahi yani wax ilaahay magaciisa meeshan lagu sheego waxa uu gadaal ka sheegay ma haboono yani ilaahay wuxuu mudan yahay fadalakum calayna ina ilaahay naga kiin fadilay ood adiga naga fadli badnaateen bishayin aada nooga fadli badnaateen ana ummakum hooyadiina inay tahay shariimun mid ay e, isku darsan oo macnaha farjigeeda iyo isku dhex marka ninaa u faano aniga idinka fiican buu yiri markaasuu haddaadba naga fiican tihiin waxaa dhici karta waxaad nooga fiican tihiin hooyadiina in isku jeexan marka waxaa la yidhaahdaa wax oo ammaan u eg dhami oo fii usluubi اlmadxi ninkii maqlaya marka hore ammaan inuu nimankan u wada loo maleeyo caayowna uga dhigay markaa ulajeedada waxaa waaye lacala allaahi lacala xarfu jar allahi ismu majruubi lacala saas in la yihahdo baynamaa sida saxiixa lacala xarfu tarajin wa nasbin tansibu dhisma tarfacu lkhabar wa hiya lugatu اlcarabi kaafatan lacala allaha yuxdithu bacda dalika amra saasaa lagu yaqaana wa mataane laa yujaru bihaa laguma jaro ama laa yajuru bihaa wax kuma jaraan ilaa hudayl qabiilka hudayl la yidhaahda keliha wax ku jiraan qaala shaaciruhu wuxuu yasifu saxaaba daruurta asoo sifaynaya sharibna bimaai lbaxri huma tarafacat mataa lujajin khudrin lahuna naiiju sharibna way cabeen buu yiri macnaha daruurihii bimaai lbaxri badda biyaheeda huma tarafacat way kor noqotay mataa lujajin min lujajin hiraryaalo khudrin ee cagaaran lahunna ayaga xaal uu u sugnaaday na-iijin sawdyaalo wuxuu leeyahay matarka kor nooga imaanaya wuxuu ku yimaadaa daruurtii baa intay baddi iskor taagto iyay bukhaar ku dhalisaa markay baddiina bukhaarkii ay sii daynaysaa bukhaarkiia wuxuu galaa saxaab korow gaarayaa markaasay biyo isu bedelayaan biyihii markaan yaa roob ahaan isu bedelaya bacdamaa eh, dhanaankii uu ka baaba ay biyo macaan noqdeen eh, waa nadariya cilmiya oo eh, dad badan waxay leeyihiin waxyaalaha matarka asbaabta ilaahay uga dhigay waxaa ka mid ah badda bukhaar ay sii dayso oo marka yatakawan ilaa suxub thuma yamtaliu maaan thuma yanzil اllahu minhu mataran wa waa dad badan baa sheegay sidaas marka ulajeedada waxaa waay sharibna way cabeen daruuradii bimaai lbaxri badda biyaheeday cabeen baa badda biyihii ka qaadatay thuma tarafacad biyihii bay kor u qaadatay mataa lujajin min lujajin hiraryaalo khudrin cagaaran lahuna xaal u na-iijun codyaal markii ay waa xiimaysaa saasaa loo jeeda ayib marka mataa lujajin متى حرف jarin lujajin majruuru bimataa o calaamatu jarih baynamaa mataa istifhaaman loo isticmaalo qowlka saxiixa ama shardiya labadaasba waana soo martay wa kayna laa yujaru bihaa kay wax laguma jaro ilaa maa alistifhaamiya maa istifhaamiya keli ah yaa lagu jaraa wadalika fii qowlihim fi su'aali ay ku qowleen can cilati shay ay weydiiyeen kaymah ay yidhaahdeen oo ula jeedaan bimacnaa lima marka kay xarfu jarin ma ismu majruuru bikay mabniyun cala fathi fi maxali jarin walhaau ziidat lisakti maada istifaameeda xaraf jar hadduu galo alifteeda waa la gooya camaa yatasaa'aluuna maa ayadoo ahda can ay gashay alifti waa laga gooyay walowlaani laa yujaru bihaa laguma jara ila damiiru damiir keligiisaa lagu jaraa oo fii qowlihim ku jirta oo lowlaaya walowlaaka walowlaahu wahwa naadirun weeyaan lowlaa xarfu jar baynamaa lowlaa xarfu imtinaacin limtinaacin yay macruuf ku tahay ayib markaasuu ri waxaa kamid i wa qowl shaaciri oo lowlaadi qaala shaaciru wuxuu ri w aw matbicaynayha min alhawdaji lowlaaka fi da lcaami lam axjuji awmat way ishaartay buuri bicaynayhaa labadeeda indhood bay iigu ishaartay min alhawdaji shuqdufka iyadoo ku jirta ama guraayda macnaa kartiga markii la raro dumarka eh, markii safar dhee la gaaray dumarka waxaa la saari jiray eh, awrta sidii caruurta oo kale liannahu kuleylkana aada u batay dalka carbeed markii la fiiriyo khaasatan khaliijka dhulkana dhagax iyo qarax waaye marka dumarkuma socon karin hawdaj bahlida guraay baa loo samayn jiray oo ritiga korkiisa loogu samayna meeshasaa la geli jiray markaasuu iri meeshaasay ay iiga ishaartay ishay iiga iljibisay ayadoo qaa'ilatan ayadoo dhahayso lowlaaka niyaw adiga ma ahaateene lam axjuji maxajireen fi da lcaami sanadkan xaj sooma aadi lahan laakiin adiga inaan kula kulmo awgeed yaan idhi xajka halay geeya qasadkaygana adiga inaan kula kulmo waay marka lowlaaka lowlaa xarfu jarin wاlkaafu damiir majruur bilowlaa mabniu carfati fi maxali jarin maxalu shaahidka intaas waay wa ankara almubaridu wou inkira isticmaalahu mid lowlaadaas in kaaf lagu isticmaalo oo xaraf jaar loogaga dhigo waa diiday markaasuu ibnu hishaam wuxuu iri wahada albeytu io wa naxwuhu xujatu lisiibaweyhi caleyh siibaweyhi xujo u yahay beytkan in lowlaa axyaanan marka qaarkeed ay wax lagu jaray wاlakharu fi اlcarabiyati wاlakharu sida badan waxa weeyaan lowlaa ana walowlaa anta walowlaa huwa in la yidhaahdo oo markaa ana iyo anta mubtada ay noqoto oo lowlaana ay xaraf imtinaacin limtinaacin ay tahay yaa saasaa loo badan yahay laakiin hadda lama dhiga lowlaaka kaafkaas mubtada damiir mutasilka mala dhihi karo mubtada lama dhihi karo damiirka markuu mubtada noqona inuu mufasil noqdo ayaa la rabaa saadaanaasaa ku badan uu leeyahay qaala allahu tacaala wuxuu yiri ilaahay lowlaa antum lakunaa muminiina antumtaas mubtada la icraabaya lowlaa antum adinka inaad joogtaan ma ahaateene lakunaa muminiina aan ahaan lahayn oo iimaankoodii imtanaca iimaanuhum liwujuudi haaulaai xarfu imtinaacin liwujuudin a la yihahda lowlaadi xarfu imtinaacin liwujuud wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin